الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسgani waa kii شhanaad ee ka mida risaaladii في الآdاab في cilmi الbaحث والمناadرة شhalay waxaa inoo dambeysay وظيifaة الmucalil oo aynu ka soo maray markuu ka jawaabahayo manciga manciga أما وظيفة المعلل فعلى التفصيل إما عند المناقضة فإثبات المقدمة الممنوعة بالدليل أو بالتنبيه عليها على المقدمة الممنوعة أو إبطال المعلل سنده سند المانع إن كان مساويا له أي للممنوع أما لنقيض الممنوع إذ منعه منع المعلل diido sanadka uu manciya mujarada can الdaliil غayru mufiidin ma anfacahayo mana u faa'iideynaya mucalilka waxba waxaa kaloo intaa u dheer aw ibaatu mudacaahu bidaliil aakhar intaasan shalay soo maray wa amaa cinda naqdi baynu joognaan u mise waan dhaafnay wa amaa cinda anaqdi alijmaali fa nafyu shaahidiiba wadifi soo noqonaysa shaahidka naqdiga inaad anfido bilmanci aad ku anfido aw ibaatu mudacaahu bidaliilin aakhara oo markaa ifxaam noqonaya ama idhaar lisabab noqonaya calaa tafsiili saabiq وأma وظيفة المعلل عinda المعاaرضة halkaasaynu marka joognaa وأma وظيفة المعلل عinda المعاaرضة فالتacaرض لdليل المعاaرض إd يصير المعلل حيiنئذi كالسائل وبالcagسi sidaasay marka noqonaysa marka la soo gaaro mucaarada la soo gaadho hawshu waa isbedeli saa'ilkii wuxuu isu bedelayaa mustadil iyo mucalil ninkii ahaa mustadil iyo mucalil wuxuu isu bedelaya saail iyo maanic marka almucalil hunaa wuxuu qaadanayaa darajadii saailka wuxuuna ku dagaalamayaa saddex mxuu ahaayey waaxood buu ku dagaalami oo ah manciga aad soo marteen iyo naqdi iyo mucaarado aynu joogno cagsi baa dhacahay lanna mucaarado markaynu gaadhno ninkii saailka wuxuu leeyahay waxaan ma banaano amnac ku gaabsan mahayo waxaan ma banaano iyo wuu banaan yahay buu sugi oo ah cagsa dacwa almustadili ah idan fa huwa markan dacwadiisi daliil buu u sheegi idan mustadilki wuxuu qadanaya kaalintii saa'ilka dacwadaa uu sheegtay saa'ilku iyo daliilkiisa waxa kaaga furan howlihii horaan u furaa saa'il oo manci ah iyo naqdi iyo mucaarado sidaasuu shee ku yidhi wa ama wadiifatu lmucallili cinda almucaarada fatacarudu way wadiifadiisu waa inuu u banbaxo lidaliili lmucaaridi ay lidaliili saa'ili lmuctarid saa'ilkii muctaridka ahaa daliilkiisii wanaad ka jawaabto ayib maalan shaafici baa tiri waxaa tiri biyahan waa najaas hada almaau najisun lianna waa maxay waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi kul ma in kaana kadalika fahwa najis waa maliki wuxuu ku yihi laa usalim laa usalim hadduu yidhahda saa'ilkii waxaad leedahay waa manci buu weli marahaya ama xadiidku qolotayn buu farta geliyoo duray waa naqdun fi daliil ama mucaarad uu kugu keenay oo bushi kalu keenay markay mucaarado timaado wuu isbedeli ninkii saa'ilka waa maalik wuxuu ku dhihi tahuur wey biyo hada alma aladi huwa dun qalatayn aladi xalat fihi najaasa laysa binajisin bal huwa aahir bal huwa aahirun hadduu yidhi saalka muxuu isu bedelay waa mudaci mustadil ah wاdaliilu calayhi qowluhu sal slam almaau طahuuru laa yunajisuhu shay idan biyahan yarna waa biyo ay nijaasa ku dhacday welina aan isbedelin marka ama qolatayn ha noqdeen ama haka yaraadeen ama haka bateen ma nijaasoobaya ilaa bitagayur tagayurkuna waxay u keenoon usoo istinooday bidaliil ijmac buu kuleeyay maca salaama idan maalikigii horaan saa'il ahaa wuxuu isu bedelay mujiib iyo mustadil iyo mucalil buu isku bedelay mar hadduu saa'ilkii mucalil kugu noqday adugu xad gashaa godkii saa'ilka ku jiri jiray marka manci baa kuu ballaaban oo waxaa kuu bilaaban naqdi oo mucaarado ayib haddaad adu markaa mucaarado tagto mucalilkii saa'il ka soo guuray dibbu haddana wuxuu noqon hayaa saail baa ugu noqonaya marku intaa inaad waa iska dhib yarta ma dhibado fawadiifatu waxaa weye atacarudu inuu u bambaxo lidaliili mucaaridi id yasiiru wuxuu noqonayaa almucallilu ninkii mucallilkaa ee mustadilka xiina idin markay mucaarado timaado kasaa'ili saa'ilkiibuu lamid noqon fayajuuzu lahu lmancu wاlnaqdu wاlmucaaradatu wa bilcagsi cagsiga u ka hadi markaad adugu door kaa qaato ood mucaarada soo gaadho ninkii mucalil ah wuxuu u noqon haddana saa'il oo bushba ku bilaaba daliilkaadii si un kolba nina mucaarad u noqon mucalil nina noqon muxuu ahay saa'il waa cinda almucaarada faqad u noqon hayo yaa midkiin habsoomahaya daliilo adiladu ka dhammaan fatantahi lmunaadara warka inta waxa loo jeedo waa bilcagsi waxaa u bannaan oo tii horan waad keensan labadii labadii horeynu soo maray ee manciga iyo naqdiga ku jiray waxaa kaloo u banaan ihbaatu mudacaahu bidaliilin aakhara ayadna meesha ku jirtaa walahu ayib lilmucalili ee xilligan saail noqonay an yuhbita dacwaahu aw mudacaahu bidaliilin aakhar tafsiilka aad soo maraa kugu jiro haddii daliilka aad ka guurto uu yahay khafi ama akfa ood u guurtay lidaliilin adhar wa ajlaa markaa laa ba'sa haddii laakiin daliilka hore aad dhaqaajin weydayba ood markaa intiqaal samaysay fa anta mufxamun aw munqaicun uma ina man yakun intaa wa iska dhibirta waxba hadda ku noqon mayno waa iska basiid baan umale cashirka galabtayna dhameeyaan ku tala jira insha allahu tacaala uma ina man yakunu bisadadi tacliili qad laa yakunu mudaciyan bal yakunu naaqilan can اlgayri falaa yatawajahu calayhi اlmancu bal yuطlabu minhu tasixu الnaqli faqat sheekhu wuxuu ihi intaa kadib uma intaa kadib ina man yakunu ruuxa ahaanaya bisadadi tacliil ay fi naaxiyati الtacliil asadadu الnaaxiya wاlqasd wاlqubala yuu noqdaa sadad kuwaa taqaanaa de fulan bisadadi fulan yani muqaabila fulan hada اlmasjidu bisadadi beyti kada daari kada alsadad yakunu الnaaxiya ay اljiha wayakunu اlqasd ana fii sadadi kada ay fii qasdi wa fii shuruuci kada baad ujeedta marna waxay noqotaa qubaaladii kasoo horjeedka bay noqotaa iyo qibaalada waxaa tidhahdaba marka hunaa waxaa ina munaasaba in la yidhaahdo jihada iyo nax laga naaxiyo laga dhigo ama laga dhigo qasad ninka tacliil doonaya ama ninka jihada iyo naaxiyadii kaalintii tacliilka qaateen mucalilka labada macnaba waa waarid ayib uma ina man yakunu bisadi tacliili qad laa yakuunu mudaciyan inuusan mudaci ahayn baaba laga yaabaa khulaasadaa shalaad soo marteen hadda aniga sharax igaa baanan umalaynaya kamaa sabaqa maxamed waxay u daran tahay ardayga kamaasa yatina wadaadkay dhibtaabay dheh qad laa yakunu mudaciyan ay qad laa yakunu munshian munshian ayib bal yakunu naaqilan nin wax soo guurinayo noqon karaa can ilgayri markaa wuxuu soo guurin ama dacwo ha noqoto ama daliil ha noqdo wuxuu soo gurinay markaa ama tacriif ha noqdo ama lafdi ha noqdo ama dacwo ha noqoto adu kala qaad ma laha inuusan wax sheeganayn oo anaa qaba uusan lahayn baa laga yaaba uu yahay naaqil fulan baa sidaa qaba ah hadday tahay manci ma socdo falaa yatawajahu calayhi cala annaaqili almancu waxaad soo gurisay waan diidaa lama dhihi iyo laa usalim ma taalla meesha waxaad ka rabtaa keliya naqli falaa yatawajahu ku jeedsan maayo gar loogu yeelan maayo waa calayhi cala anaaqili almancu bal yulabu minhu min anaaqili waxaa laga dalbahayaa tasxiixu naqli manquulka ay tasxiixulmanquul baa loo jeeda waa min baab idlaaq lmasdari wa iraadat lmafcuul waxaad jirteen wey almuhim tasxiixu naqli inuu manquulka saxiix yeelo oo masdarkiisii sheego ama kitaabkiisii ama meeshuu ku yaalla uu farta inoo saaraa laga rabaa faqad faqad hunaa tafsiil baa ku jira shalaad soo marteen naaqilka laba ah multazimun lisixati maa naqalah iyo hayru multazim sheekh wuxuu ka hadlay hayru multazim buu ka hadlay ayb hada اladii dakarnaahu ariiqu munaadara bu sheekhu inta aan soo sheegnay waa qaabkii iyo weygii jidkii loo doodi lahaa hada اladii dakarnaahu min alwadaaئif wey wadiifaة الsaa'il wadiifaة اlmucallil oo aad soo dhammaysay ariiqu اlmunaadara qaabka loo doodo waa sidaa bui jidka loo doodo marka munaadaradii wadaadda marka lasoo gabagaba waxay kusoo ururiyaan wadaaifta ka dhiga keliya alictiraadaat walajuba oo dhan kusoo ururiya almancu walmucaarada doodoo dhan iyo ictiraad oo dhan wuxuu kusoo urursadaa wadaadda waxay qabaan almancu walmucaarada lianna naqdigu waa manci hadduu noqon waa mucaarado ayb daliilkana inuu saxiixya an baad diidan baad ku keentay waxaad leedahay daliilkaada takhalafa fi suurati kada fahwa ayru hayru muarib ayib asagii baan haynaa naqdi waa inagu soo mara waa ibdaa اlcila biduuni اlmacluul wujuud اdaliili biduuni اlmadluul wujuud اlxaddi biduuni اlmaxduud waa in la hayo daliilkii ciladii xadkii iyo tacriifkii aan la haynin midhihiisi meel ka mida fii suwari min الsuwar fii maadati min amawaad fii masalati min almasaa'il wa cagsigan waxaynu soo nidhi waa maxay waa wujuud اlxukmi waa wujuud اlxukmi aw اlmacluuli aw اadi aw اlmaxduudi biduun adiladii cililka marka la waayo axkaamtana ay joogaan cagsi baa la yidhahdaa haddii adiladii cililki joogaan xukmna la waayo fii suura min asuwar naqdi baa la yidhahdaa idan waynu soo sheegnay alcaksu wuxuu cilo ku noqdaa fi اlxuduudi alcaksu waa qadxun waana qaadixi fi baabi اlxuduud watacriifaat lianna sharط alxadi an yakuuna jaamican maanican ayib amaa cagsu waxaynu soo sheegnay inuusan ahayn qadxun fi اladilati wاlcilali lanna waxaa banaan hal shay iyo hal xugum iyo hal madluul in lagu sugo biakara min adila min baabi tawaarud اladilati calى xukmi waaxidin ayib wakadalika waxaa banaan ihbaat اlxukmi akara min cilatayn marka alcaksu laysa qadxan fii baab aladilati wاlcilal wainama huwa qaadixun fii baabi اlxuduudi watacriifaat naqdigii markaynu soo marra waxaynu nidhi النqd waa qaadx جumlaة وتfصيilا في baabi الmuنaadرة والmanطق marka la joogo laakiin fii baab usuul الفiqhi والأحكaam الشharciya cilada naqdigu ku yimid hadday cila mansuusa tahay النaqd laysa bqaadixin لأnna maxaa banaan تkhsiiص الcilة kama yaجuuز تkhsiiص اللفظ الcaam ciladu mansuusada ah waa ka nasin caamin macnawiy nas caama wey laakinaha macnawiya meesha naska caamku asagu lafdi yahay aydna waa daliil caama macnawi ah faإida warada التkhsiiصu fi اladilة اlafdiyaة الcaamة yarid التkhsiiصu fi اladilaة الcaamaة الmacnawiya almansuusa markay laakiin ciladu mustanbaطo tahay fanaqdu waa qaadixun calى الraajix min aqwali ahli اcilmi fi اusul khulaasadaa yartaa waynu soo maraysaan aan lagu khaldamin almuhim qolyaha waxay dhaheen ictiraadaad oo dhan iyo munaadar o dhan waxay u laabataa almanc wadaaifadu samayna mar dhan mancun wa naqdun wa mucaarada niman baa warka noo soo gaabsho waxay idhaahdeen waxay ku urursan kartaa almancu wاlmucaarada niman baa waxay dhahdeen waxaaso dhan weeye khulaasadu waa almancu waxo dhan manci wey markaad daliilkayga daliil ku bushinayso oo wixii aan idhi waa xaaraan waa xalaal maxaad diidan tahay warkaan o dhan fa waa mancu way fahanteen baan balay ayib haddaan daliilkii bushiyo oon ku keeno mxuu aha ama istilzaamu fasaadin ilaa aakhirihi maxaan diidanahay sixat daliil saxataliil baa mancinhaya idan waxay dheen dooda oo dhan waxay ku urursanaysaa manc almancu si eh, wadaaifta kugu kala baxaan fahamkuna u yar ilaa markaad aad qaan gadhaada isku ceshan doone hadda ha kuu kala joogto saddexdaa oo <laughs> manci iyo naqda iyo mucaarada ha kala joogto alkasbu maxaynu kusoo sheegnay alkasbi iyo af soomaaliya carabiga iga arabiga carabiga nimaan baasha fahansanen baa ku dhuunta af soomaali baan rabaa haye shee cumar ha markaa dambaad fiicanta marka hore waad ka tiday haddaad fiican tahay ninkii eh, muxuu ahaay asagu eh, difaaca ku jiray ee eh, xukumka sheeganay oon weli oo macalilka loo yaqaan oon weli daliil sheegin inaad wax daliishata wey oo tirahda laa usalimu liana allaha yaquul aad ka sii dayso marka waxaad qaadatood boobtay kaalinta uu lahaa mucalilka idan alqasbu waa wadiifatun غayru muwajahatin aw marduuda fi cilmi اmunaadara waxaynu soo maray almukaabara maxaad ka tidhahdeen mukaabara waa maxay mukaabaradu laba nooc bay noqotaa inaad shay badiiho daruuri oon dood u baahnayn aad ka muranto iyo jaxdulxaqi bacda tabayuni xaqi oo cada inaad tiraa diiday kitaab alla diiday baa ka adag ba caamadu kitaab alla diiday baa ka adag ma ma waxbay tabaninhayaan mise hadii la sameeyo wixii dhici lahaa wey maadaama kitaabka asagoo awood isku difac usan lahayn inuu tol hela mooye ayaw maxay kula ta adugu baan sheegi adaan kula hadlahaya almuhim xaqu bacdamaa uu kuu cadaaday haddaad inkirto mukaabara la yidhahdaa haddaad iyo badihiyaad ka murantana waa maxay waa mukaabaro yujaadilunaka fi اlxaqi bacdama tabayan wax la ogolyahay ma aha annaqd اlmaqsuur ninkii wax faaido u leh shay faaido u leh inaad goyso weeye ninka mustadilka hawsha uu diyaarsaday uu qotonshay baa wax shay muhiim u oo athar ku lahaa fi lxukmi fi dacwa baad goyso naqdu maqsuur ma wadiifa maqbula ma soo mardudo gooyo alfaadii mucalilka lafdi kamida aan jaro oo wax faa'iida aan lahayn maxaa loo yaqaanaa waa naqdi maqsuuro maqbuula lan maaa lagu waa l ixtiraasku wuxuu ahaa lafdi faa'iido u leh ayib mucalilka haddii aan goy lafdi aan faa'ido u lahayn waa maqsuur maqbuula dhib ma laha ayib ku dhaha alcaalamu xaadid liannahu aharu lqadiimi wa mustanidun ilayhi oon hadhow anugu markaan la doodahay aan mustanidun ilayhi gooyo ma naqli maksuurho marduuda ah mise waa maqbuul waa maqbuul mustanidun ilayhi aharu qadiim waa isku mid marka lafdi aan maclanahay hadaad goyso ikhtisaaran wa iijaazan waa naqdun maksuurun maqbuul laakiin waa naqd lmashhuurna ka horaa la yihahdaa intaa waynu soo dhamayna ilata sheekhu wuxu uhi wa ama maaaluha maaalu lmunaadara munaadara ujeedaa laga lahaa maxay ahayd xaqu in lagu caddeeyo almunaadara waa wasiila iqnaaciya waa wasiila liidhaari اlxaq wa taqriiri اlxaqaa'iq ee ujeeddo maaha maqsuudo ah waa ariiq iyo jid aynu marayno saynu shay xaqa u sugno liixqaaqi اlxaqi wa ibطaali اlbaطil ee ma ahan shay maqsuuda marka yaan dooda laga dhiginin yaan laga dhigin wax maqsad ah walidalika alimaam ibn اlxambali fi kitaabi istikraaj اljidaali min alqur'an اlkariim wuxuu yihi lafd اljadali asaga iyo tasaariiftiisuba waxay kusoo horeen fi kitaab illah labaatan iyo sagaal mawdic buu labaatan iyo sagaal meelood min suurati اlbaqara ila suurati اlmujaadila labaatan iyo sagaalkan meelood saddex meelood mooyeen inta kale aljadalu fi lkitaab waa madmuumun idan hayru maxmuud marka baashay sida u aragtay in labaatan iyo sagaal saddex ka jar labaatan iyo lix udcu ilaa sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasanati wajaadilhum bilati hiya axsan ko walaa tujaadilu ahla kitaabi ila bilatii hiya axsan ta saddexaad qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha saddexdaas ayaa banaanka u baxday inaysan madmuum ahayn meelo kaloo lafduljadal aad u qaadan inuu yahay calaa siyaaqi lmadxi loo jeediyey yay madmuum ku fasirayaan wadaaduhu si kastaba noqotee waxaa waye lafd jadalka waa in la yareeyo jadalka waa in la yareeyo oo aan maqsuud laga dhiganin wasiilo hadday baahi keento markay baahidu timaadana usluubtii aadaabkeedii la maro sheekh wuxuu uhi wa amaa maaaluha meeshay ku intoon ay ku dhammaan gebagabada doodu fahwa annahu laa yakhluu ima an yacjiza almucallilu can iqaamati اdaliili calaa mudacaahu wayaskuta fadalika huwa alifxaam wuxuu ihi waxaa weeye annahu laa yakhlu اlamr arrinku kama marhno dooda maalkeda markaynu ka hadlayno xaaladu kama marnaanaysa ima an yacjiza almucallilu daliishada inuu ka cajizo an iqaamati daliili daliilkiisu inuu istaajiyo qotansho calaa muddacahu wuxuu sheeganaya uu dul istaajiyo daliilkiisi wuu kari waayo oo wayaskoto uu aamuso markaa intuu weli murmahaye wax sheegsheeghayo waynu u gaadinaynaa laakiin marku aad inaad boobtaan lama rabo ruuxa tiraada way kaa dhamaatay waxa kugu dhacay ma ujeeda ood irfaa u qaado iska suu ruux wixiisa adugu ha degdegin nin waxbobay maxaad u noqon adugu nin cararahi oo ka baqan in laga daba yimaado oo wadaadka waxyaaba kale uu soo qufta jeebkiisa iyo meelaha waxba ha ka cabsana iska sug ayib fadalika midka asagaa ah huwa alifxaamu alifxaamu waa maxay waa lilmucallili min asaa'il ifxaamku marka waa maxay waa hawl ka timid saa'ilka waxayna ku dhacaysaa mucallilka wa yusama alinqiaac inqiaacna waa la yidhaahdaa marka waa inqiطaacu اlmustadili biاlmanci wاlnaqdi wاlmucaarada aamusiin un wey aamusiin ama ka gerhelid saan wey kolley ma dhib male waad u fahantee afgurin qolyaa dhihi jiray in lagu afguriyo ila intuu hadlahayo wuu tarmahayo wuuna dhalahayaa ama caana ka socda iyo nacfi haddii lagu aaminsiyo waa maxay waa lagu guri afgurin bay xerto ayagu iska dhaaan laakiin dhiba ma laha waa in lagu aaminsiyo dooda ay kaa dhamaato wa yusama alinqiaac inqiacna waa la yihahdaa waana inqiaac mustadili mustadilko joogsado habsoomo istaaga weeye muxuuna ku istaagay biwasiila aw biwadiifati almanci wاlnaqdi wاlmucaarada warku waa intaas aw amase yacjiz asaa'ilu saa'ilkiiba yaa asaguna ka cajizahayoo ka tabarbeelaya can itacarudi inuu u banbaxoo bushiyo lahu e lilmucallil ama mustadilkii ama mxuu ahaay adiladiisi ayb wdalika ban yntahiya daliil اmucallil ilى muqadimaةi daruuriyaة اlqabuuli aw musalamaةi cinda saa'ili wadalika huwa اlilzaam war iska kooban weeye wuxuu ihi waa cajziga saa'ilkuna wuxuu ku imanayaa inaad awoodi wey inaad u bambaxdo adiladii mucalilkii mustadilka uu la yimid aad ka jawaabi weydo bimacnaa aad weerari weydo biاlmanci wاlnaqdi wاlmucaarada ban yntahiya daliil mucalili mucalilka daliilkiisaba wuxuu gaadho ku gabagabay si loo taxriirinay ilan taxriir baa meeshan socda usuul fiqigu laba arrimood baa lagu bartaa usuul fiqigu waxaa lagu bartaa taqriiru اadila sharciya bisharaaiiha fi lusuul daliilka sharciga inaad qotomiso ood caddayso inuu daliil yahay ku caddayso bilqawaaniin alusuuliya ijmaacu inuu xujo yahay qiyaasku inuu daliil sharci yahay qowlu saxaabi ila aakhirihi ama adila muttafaqa ha noqoto ama mukhtalaf bayaanu wujuuhi dilaalatiha ama istidlaalkeedana qaabkay daliilkan u tusahaya muddaciga muddacaha ama dacwada ama xukumka waxaa lagu barta aljadal usuul taqriirun taqriiru lxujiya iyo iyo kownu daliili xujatan fi hadi ljuziya almutanaazica fiiha aynu isku hayno jadal usuuligaa lagu bartaa ayadu marka munada hadda aynu ku jiro waxay khusaysaa qaybta dambe taqriirka ah qaybta dambe taxriir istidlaalka ah ayay khusaysaa wayna ka guda tahay marka ibaat اadila iyo wa ibaatu al calى اlmaqsuud labadaa rugni keliya usulfiq ku taagan yahay adiladaa lagu bari marka hore iyadoo kuusan marka meel lagu dhigo sida wax kuu tusta haddana daba yaal cumuum iyo khusuus iyo amar iyo nahyi iyo naski iyo hawlaha la geli hawlahaaso dhan waxay u shaqaynayaan sidii eh, loo daliishan lahaa waxna kuu tusi lahaayeen meelaha loo baahan yahayna loo gelin lahaa midhana looga eh, mxu dhashan lahaa marka almunaadara baabkaasay khusaysaa baabkan dambe ayay khusaysaa munaadara kuu mayso kownu kada wa kada daliilan eh, aw xuja sharciya ayib bian yantahi daliil mucallil ilaa muqadimatin buu ku intihooday daruuriyatin muqadima daruuriya yani waa muqadima musallama dacwa musallama uu ama daliilkiiba wuxuu noqo daliil xoog badan oo muqadimada lagu sheegay ma aha almuqadima almaqsuuda hunaa wa annatiija hunaa almuqadim shee wuxuu uga jeedaa natiiju ujeedaa daruuriya bimacnaa aan u baahnayn fikir iyo ixtijaaj oo nin walba inuu salim ay ku qasban yahay daruuriyat اlqabuul in la aqbal ay waajib tahay min aلsaa'ili wاlmucallili wa min gayrihima aw ama waxay hawshu gaadhay xukumkii natiijadii نتيجة مسلمة عند السائل وقد لا تكون ضرورية bal daniya waxay gaadha waxaynu isla ogolahay dhiraandhiri si loo wada lowd warkusoo intaa un maaha miyaa diidan tahay ma diidani haddayna kala wada weeye haddii iyadoo daruuriyo oo badiyaha diidana mukaabir baa tahay marka mukaabir ayaa tahay mushaaqib baad markaa noqonaysa wadalika huwa alilzaamu kaasna waxaa la yihahdaa ilzaam ku dhejin ama ku qasbid ama muquunin lagu muquuniyo ogolaysiin lagu ogolaysiy waxaa diidanayd si doonaa ilzaam macnaha waad fahmaysaan ilzaamku waxay ka imanaysaa marka waa min almucallili lisaa'ili mucallilka ka imanaysa saa'ilkiina ku dhacaysa fa idin marka ilzaam iyo ifxaam la gaaro inay wada kulmaan qasab maha adaa noqon ama ninkana wuxuu noqonaya mulzam inaad markaan wadamxuu ahaay aydku wada dhacdo eh, ma ah tahay faxiinaadin tantahi lmunaadara marka ya baabu tanaaqud baabu tanaaqud marka la ilzaamka madaahibta madaahibta marka la yihahda way laga hadlo eh, naqdiga markuu yahay eh, waa sax laakinahu waa munaafin aw munaaqidin limadhabika way iman kartaa labadaba laban ku dhacdo lanna wax anugu aanan iltizaamaynin baan kugu burin karaa ku ilzaamin karaa fa xiinaidin tantahi lmunaadara markaa munaadaradi baa dhammaan id laa qudrata lahumaa awood ooma sugnaanin labadooda mucali isaail calaa iqaamati wadaa'ifihimaa hawl xilkooda inay sii wataan ilaa laa ilaa nihaaya dhammaad la-aan inaan maanta nu sidii ciidan dab la saare darooriyano iska socto usha ee baasho way nihaaya gaadho maqsuud baa laga lahaa maqsuudka hadii la gaadhay waa in la gabagabeeyo id laa qudrata lahma lisaa'l wاlmucalili calى iqaamati wadaaifihima wadiifatayhima bacdu nusakh baa hawshu inay iska sii socoto uun markaa lama ogolo wey waa inay meel kusoo ima alifxaamu wa ima alilzaam idan bacdama xaq uu cadaaday bimuqadimatin daruuriya uu gaadhay natiija ama musallama uu gaadhay sida dambe sii murto loo yaqaana asafsata asafsata la yihahdaa falaa yajuuzu lmunaadaratu maca ahli safsata afshimbireed maku baraawey sofistai baa la yidhaha ninka waxaa iska wata waa almunkir lilxaqaa'iq war waxan waa iska caddahay diidaybu iska leeyahay marka in la geeyo marka meelahaas dadka lagu daaweeyo ama loo saaro muxuu ahay qolyihii dadka calacalaha ka garaac jira loo dhiibo xal kale ma lahaad hadalku waa wasiila iqnaaciya wixii kuu sheegnay ku fahansiina intaa ka badan caamiga soomaliya hebel hadii lagu dili jira anigu ku dili ma hadii wax lagu sheegi jirayna kuu sheegay buuri waa warcad ilaahay muxuu ihi markii la kari waayo kufaaru qurayshi iyo wixii la halmaan xaq in loo caddeeyo aqul ilxaqu min rabbikum he waa muqadima daruuriyay hawshu gaadhay marka muran kasii dambeeya macna ma lah faraha laga qaaday faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur weeye xukumka aakhara wey adduunka laga hadlay ama aakharo waciid culus iyo cadaab baa sugayay adduunka laftirkiisu intaan la tashriicinin inay taa laga yaabaa la xisaabtankii gaala la xisaabtamayy marka si kastaba noqotee xaqu bacdamaa uu cadaaday haddaad sii muranto fa anta sofistaa'iyun wa ahlu safsatatin falaa munaadarata fi macak khayrba mala waa in warka intaa lagu gaabiyo xataa markaa doodii bilowda hadaad aragta ninku inuusan xaqaba qaadanayn iyadoo nataa'ijba la gaadhin iskaga insaxaab iska soo gebagabee leanna waa juhuud bashari ah oo iyo daaqadaad iskaga ciyaarayso maqsuudku aduu inaad waxna aaminsantaha oo agtada xaq aad ku taaganta waad is aakhara meel rabbi ku geeyaba ninkan walaalkaabaad ah uga baqaysay inuu waxa ku dhinto ama balaayada inu aaminsan yahay isaga badbaadi waxtasib fiihi baad lahayd kana ajir gurubso xoogu ajarkeen hadduuba kugu xumeeyo qaliinka u rogay baash oo indha caddeeyey waxbaa kusii luguna faraha ba ka qaad ayb sheekhu uu kuu soo dhammeeyey marka wadaaifti iyo natiija iyo meeshay ku biyo shuban ama ku gabaguba munaadaro aadaabtiiba inoo dambaysiiyey aadaab lmunaadara aad bay u badan tahay akhlaaqda anshiga wey waxna wax gar ah waxna wax haboon shayga haboon ee usluubkii anshiga haboon in lagu dhaqmo loo baahan yahay meel mutanaadireed say doodoodu si sahlan oo macquul ugu socoto midhihii looga baahnan ay u dhaliso aadaab iyo akhlaaq baa loogu talagalay adaabtooda way badanta wadaadu way badiyeen arag waa laakiin sheekhu sagaal adaab buu ka doortay sagaalkii adaab uu sheega baan sheekhu dareerayna wixii kale mabsuuطaadka ama mutawalaadka ka wa ama aadaabu lmunaadarati munaadarada iyo dooda akhlaaqdeedu iyo asaal usluubkeedu fa hiya tiscatu aadaabin sagaal waxaa weeye bacdu nusq fa hiya tiscatu aadaabin dhigahay naska muxaqaqana muqaabalkana way idinku qorantahay hoosteeda ayb sagaal adab weeye sagaal dhaqan akhlaaq usluub alawal ka koobaad weeye annahu yanbaqii waxaa u habboon lilmunaadiri ku habboon u qalama an yaxtariza inuu iska ilaaliyo munaadirka munaadir baa lagu yidhi munaadir soo wadagelhaya mucallil iyo saa'il ayb can ilijaazi gaabinta hadalka la gaabiyo lafdi gaaban oo macno guda ballaadhan wata aliijaazu waa wadiifatu maxmuuda fi baabi اlbalaaq hayru maxmuuda fi baabi اlmunaadara ayib balaaqa markaan joognay iijaazku waa usluub min asaaliib اlcarab oo weliba aada u qiimo badan fii mawdici hadduu dhaco ayib waa lafdi kooban oo yar macaani badanna xambaaranay taأdiyatu lafdi qaliili bmacna kaiir bmacaani kaiira waa loo baahan yahay iijaazku waa maxmuud fi baab اbalaaga wاlbayaan culum اlmacaani laakin hunaa maadaama wax bastin iyo faahfaahin iyo qancin iyo ruuxa inaad qalbigiisa gaadha aad doonayso dabiin far waaweyn baa wax loogu dhigaa wey warka waa fahmaysaan baa ila tahay iijaazku marka madmuum aha fi kuli mawdicin waa inaad iska ilaalisa can iliijaazi hadalkoo la kokoobo la ururiyo ayib wa can ilidnaabi isagoo la badiyo labaduba hadal darooriyan oo macno badan lahayn ayib iyo hadal kooban oo urursan oy adag tahay nin faahima ah mooyeenba oo daka inuu fahmo lama baahno mutawasit ayib walitnaabu fi baab اlmacaani asna waa usluub xasan ah fi baab اlmacaani waa usluub xasan ah ayib weliba itnaabka meelaha looga baahan yahay khuabka oo kale meelaha khuabka iyo maqaamu tacliim marka la joogo iyo waa fiican yahay laakiin hunaa maadaama aanu rabno inaan ruuxa wax fahansiino faahfaahintaa zaaidka waxaa laga yaabaa macnihiina dhumiso macnihiina dhumiso n geel didoo tira xaraan ka qaba inuu kaa noqdaa laga yaaba ayib macnihii maqsuudkaad rabta haddaad toban lafdi kusii dayso waacani kada wa kada wa kada oo labaatan lafdi bimacna waxaad kusii dayso keen qabtaaba inaan ku waraa laga yaabaa marka iisoo koob hadalka koobid aan aan gaadhsiisanan iijaaski mkilka ah ayb hada huwa waa adabki koobaad hadalaan cidhiidhiyanayn xaggana baahsanayn baa lagaa rabaa way fahanteen bayla tahay ayib wuxuu ihi sayidku masale gaab wuxuu kaa ridaa marin cidhiidhiyooni markuu ishayen wadaadihii wuxuu i masale gaab yani markuu halgankii bilaabay ee soomaali la xisaabtamay ee ingiriis iyo mxuu ahaa isoo qabo talyaani iyo xabashi iyo ay kala baxeen qolyihii daarood reerkan haweysmaba soo gaadhin ayuu wadaadda kacay fuqho axkaanley kutublasoo kala baxay oo kitaabkan xaggee jira markuu wadanka la qabsanayay aad la ordaysaan iyo abaaxadahan aad wadataan xaggee jirtay ayib marka gabay dheer buu tiri waxaan ka xusuustaa <laughs> masalagaag wuxuu kaa ridaa marin cidhiiryoon meel cidhiidhi kugu riix ma banaana laa ma soconayso war waa waasice bal xagga dha ka fiiri maya marka hawl culus wey marka almuhim waxaan ujeedaa hadal cidhiiryoona lama rabo muhiimadu mid baahsanoo macnihi dhumiyana lama doonayo haadaa waa eh, eh, usluubkii iyo adabti koobaad waxaa kaloo haboon inuu ka dheeraado wayanbaqi an yajtaniba bay ka dhigan tahay can isticmaali alfaad alariiba fi lbaxi alfaada macnaheedu ariibka yahay inaad ka dheeraato can isticmaali alfaad alfaad inaad adeegsato ood macaanida ku gudato alfaadi alariibati macnaheedu uu ariibka ahaa ee dadka aysan wada fahmi karin ayib ama qaamuus iyo mucjam kaaga bahan inaad fiiriso waa hawl adag wey alfaada ariibka ah ama fi isticmaal ha noqoto ariiba ama fi lwadciba ha noqote adugu waxaa weeye alfaada ariibka ah ee isticmaalkooda dhif dhifka uu yahay dadka badankoodna aysan fahmi karin ka fogo ayib adoo marka koonfur jooga haddaad tira dinad baa soo gashay dinad ree koonfureed baa dinad fahmay dinad ma taqaanaa yaanyuur wey bisad yaanyuur bisadii bakulaal wey marka kolba wadcigay ku xidhan tahay ayib qolyaha qaarkood basha yidhaahdaan basho soo ma taqaanaa idan lafdi ariib waxaa isticmaali ka foog yaanyuur iyo bisad iyo mukulaal iyo dinad iyo basho iyo magac badan bay leedahay ayib ya yaanyuur anaga dhankaas hadda un gobolahaas ogaadanya lagu magacaabo waxaan yaanyuuran ba lagama yaqaan <laughs> dhib malha dhib malha wixii doona caansanaada ilmihii lafdi hariiba ah ka fogaada usluubka saddexaad wa can illafdi almujmali lafdi aan macnihiisu caddayn lafdi eh, kii horu daba socdaan filaya wa can isticmaali lafdi mujmali mujmali lafdigii aan macnihiisu caddayn asna waa ka fogaato lanno hadhow intaan macna anugu ka fahman lafdiga ayaan ku dhagahaya kaasaan ka dooday hadhow baa dhib mama jeedinba waa lax baa lagaa yidhi marka waa isku dhamaa mee cidlaan ku baaba'ahaya marka lafdi mujbal ha isticmaali waxaa tihi almuطalaqatu tactadu bialaat qurub quruguna marka de waa lafdi mushtara eh mushtarakun waa min almujmal sida raajixe keed ujeeda ma athaarba mise waa lafdi mujmala ka fogo haddaad karto lafdi didmujmal waa maxay mubayan ayib lafdi banaanka yaala adaad heli karta waxba ha ku leexanin waxaaso dhawood hadda waxay kugu dejinayaan waxa ku ururaan hana la isfahmo doodana si wanaagsan u socoto walaa ba'sa intaan adaabta kuma jirto horaan baynu soo hormarina walaa ba'sa iyo labada la ba'say uu sheekhu keenay waa masaa'il kii hore ee manaaro dood bilowgeediiba bayay ku saabsan tahay walaa bilistifsaari dhibkuma jiro inaad eray aad yar fahmi weyda aad tiraade bal iyo caddee ayib iyo caddee waxay ayagu ku miaaliyeen lafdiga kale lafdiga mujmalkaoo kale quriga hadda aan lagu mihaaliyaa lafdiga hariibka ah dinad haddaan kaa daaya laa yaxilu siidu baa tiri laa aklu siidi bisiin laa bisaad asiid fi luga alcarab ragga waaweyn baa garana waa bahalkan yeyga yayda ama yaygabaa dibigaa layadaa seed ah, idan idan waaan seed muxuu ahaa seedku seed ah, asayd miyaad ujeedaa maya seed baan kaa idhi war sayde maya waxaasoo dhan dhibka maxaa ku geliyey bar barba iskaga leexo laa yaxillu aklu dibi iska dheh aan isla fahane marka waxaa weeye wadaadu way kusoo urushe walaa basa dhib ma laha bilistifsaari in wax la cadayso alab istifsaar min alfasri wahuwa alab lkashf walbayaan cadayn hadalkan ima caday i cadey inaan ku dhaha dhib ma laha bilowgii horebaad khudbadii koobaad m tii labaad mise tii saddexaad bay ahayd alkhudba athaniya labaad bay ahayd istifsaarka waxaad dalbi kartaa marka lafdigu uu ku jiro ijmaal ama uu ku jirto haraabo ama ay ku jirto ixtimaal lafdigu iska cad maxaad oga jeedaa waa tacanud ha ku khaldami walaa ba'sa bilistifsaar cinda wujuudi اlاxtimaali aw اlijmaali aw اlgharaaba wey haddii laakiin lafdi cad oo waadixa aan isticmaalo oo tiraad maxaad oga jeedaa waa tacanud laa yuqbal fi lmunaadaraat waa madax adayg isdariijin wey taa lama ogol wuxuu kaloo ka fogaanhayaa wa can اdakli qabla اlfahmi walaa ba'sa biاlاstifsaari laysa min min alaadaab ayib waa uu saa'ilku xaq u leeyahay oo bilow horena kusoo maray wuxuu kaloo ka fogaanhayaa can idakli inuu galo hadalkii qabla alfahmi isagoon fahmin uu ka hadlaba macnahaas wadaadaha ku fasira qabla adakl ay duuul ay mudaakala qabla alfahmi inaad hadalkii mustadilkii aad durbo ku boodo ood falaqsato ood weerar ku qaado adoon fahminba oo hadhow lagaa yidhah war meel kada aadaye saasaan ugu jeedaa oo ka fogowba iska sug wey ha dhamaysto tarayud samee markay biyu ka dhabcaan hadalku kuu caddaado haddii qumuud ku jirana aad istisar weydis markaa hadal can اdakli ay اdukhuuli wاlmudaakalati fi kalaami اlkhasmi qabla اlfahmi macnahaas waa lagu sheegaa nimanna waxay dhaha addaklu waxaa loo jeeda huna inaad durto addaklu huwa alcaybu wاlqadxu wuu noqdaa waliba daklka asarkiisa waxa la yihahdaa mxu aطacnu fi اlaxsaab ceebta ku taabta xasabka ruuxa iyo nasabkiisa gasha ayaa la yihahdaa waxaa kaloo la yihahdaa wax beertaada iyo kasoo gaya ku soo gale fulaanun dakhluhu akaru min kharjihi bay ku leeyihin waxa soo galay waxa ka baxa kharjigu waxa kaa bixi adiga aada masurufatay ama aada bixiso wey dakhliguna waxa ku yimaada ee hallaadka ah hunaa marka waxaa loo jeedaa acni uu dura ninkii masdulka hadalkiisa u weeraraa loo jeedaa mise mudaakhala loo jeedaa maatinku sharixiisa wuxuu ku sheegay almudaakhala inuu ujeedo wadaado kaleoo kitaabka taxqiijina waxay ku sheegeen in loo jeedo kii tacniga ahaa ceebaynta ahaa duridda ahaa idhaarul caybka ahaa labadaa macnaba waa la sheegay dhib ma kana waa usluub loo adab loo baahan wayajtanib can idakli buu ka dheeraan fii kalaami alkhasmi uu ama ceebta iyo meeshuu ka liito ama uu ka mxuu ahaay ka buka uu tilmaamo qabla alfahmi qabla fahmi almuraad almaqsuud walaa ba'sa dhib ma laha sidoo kale bialab alicaada inaad tira iigu soo celi warka iigu celi si fiican aad tiraahdo way ku dhaaftay intaad hadalku booba wadaadkaad ama hadalkiisa daciif waa nin ama waxaa weeyaan waxbaa iska raaraaca ah. ama dhibba ma qabe adaa kaa hoos baxday ile waa la wada xoqanhayaa waa la maqan yahay <laughs> waxaa jira xuduur haa'ibaa marka iigu celi waa xaq u leedahay dhibba ma laha igu celi maxay tahay ad xanaaqi igu celin igu celi maanta o dhan baanu sharxi ma loo baahno haddii igu cel lagu yidhi ogu celeliba malehe ayib walaa ba'sa dhib ma laha bialabi licaadati walaa ba'sa bialabi eh, bialabi saa'ili lilicaada wey wakadalika haddii mucalinku asna u baahdo eh, naqdigii iyo ictiraadkii saa'ilka wax ka galo wuu codsan karaa walaa ba'sa bilicaada iyo walaa ba'sa bilistifsaar waxaa weeye xuquuq ay leeyihiin saa'il iyo mucalil fii bidaayaat almunaadara wa fi nihaayati wa fi awsaata ay yeelan karaan kama tirsana aadaabta laakiin sheekhu iska soo geliyey maadaamuu kitaabka gabagabaynayo <clears throat> maa meeqa aadaab baan hadda aynu maraynaa inaad iijaazi idnaad ka fogaato alfaada khariibka aad ka fogaato lafdi mujmala aad ka fogaato hadalkii istifsaarku kama tirsana sheekhana waa kuu sheegay aadaabta oodan mudaakhale ka fogaato fi اlkalaami qabla اfahmi afar wa can اtacarudi shan baan marayna ah. wa can tacarud u banbax waa inuu ka fogo u banbaxo ninka saa'ilka lima laa dakla lahu fi اlmaqsuud e, e, munaadirka o dhan aan dhaho wa can اtacarudi wayanbagii lilmunaadiri wey an e, yajtaniba atacaruda lima laa dakla lahu fi اlmaqsuud waxaynu isku hayna waxaan shuqulba kulahayn oon cilaaqala lahayn oon ku xidhnayn laa bihadmin walaa bibinaain iskaga fogow hadal badnin wey looma baahno waktigu waa casiiz weeye lima laa dakla lahu fi lmaqsuud ay munaadara wاlmudaca wاladila wاlcilal waxaan khusaynin ka dheerow ka fogow adiga saa'ilka iyo mucalilkaba midkii shanaad mise lixaad weeye wa can اdaxiki wa rafci الsawti wa amhaalihima waa inaad ka fogaato addaxik aad ka fogaato muxuu ahaay qosol naadoo socoto aada qososho maogta qosolka musiibe ninkuu foorjoobhaya ruux haddaad ku qososho wuu foorjoobaya markaasu isgelahayaa doodba socon mayso wuxuu bilaabay inuu isdifaaco dagaalamo uu marka uu noqdo jaaxid lilxaqaa'iq waxba kamid waxaad sheegtay maxaad ku qosli kir baa lagaa yidhi maasha allah wada hadanimayo marka qosolku waa musiibo wey inaad nina saaxiibatiin iska kaftanaysa ad qosasho mooy dood sharciga ay socoto iyo munaadaro qosolku waa dhaqan xumo fii baabi lmunaadara waa quursi waa alka aad quursanayso waa quursi aad quursan maadada laga hadlahayo maado cilmiga baa lahaya maxaa qosolkeena baasha hal xaqaaiqi hala dhiran wa can idaxiki buu ka fogaanaya qosolka lagu qoslo saa'ilkii ama muctaridkii ama ayib waa qosolka markaa wadaaddu qaarkood waxay leeyihiin aan idiraariga ahayn aan idiraariga mid baad ku qasbant mararka qaarkood kaana uu dareemaya ruuxa hadda ishaysaa inuusan adiga isaga lala jeedin si kale ku yimid laakiin qosolka maqsuudka ah ayib somali waxay dhan qosol hiilo leh qosol hiilo leh ayib marka <clears throat> wuxuu kaloo ka fogaanaya wa can rafci الsawti wa amhaalihima inuu codka kor u qaado qaylido maxaa qaylo keenay lama baahno xaqu tartiib baa la isfahansiin karaa hadal laiifan baa laakiin dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin qaylada oo aada loo qayliya inay wax ka tarto doodaha abada waaban kusuum goormay ahayd laba kun iyo shanti mi ahayd kusuum waxaa ku doodahayay suufiyo iyo qolyo wahaabiya oo sawaaxili ah suufiye iyo wahaabiye sawaaxili ah, ah. soomaaliya meeshan ka gurmanay marka isu raacan anagoo ah. marka maadida waan u diyaarna qolyihii sawaaxiliga wax badan ma hayaan qolyahan wahaabiyada matalaya iyo kuwa kaleba waa wada sakaraad laakiin nin walba waxaa weeye waa hadlahayaa microfoonka markay ku hadlahayan waa dhagaha ku dilaaci banaankaad u cararin qubqubta kore uu tijaabin baa dhegta ku dilaaci war tarriib u hadla ma jirto mid ba marka dambe wuxuu yidhi oo qolyihii u doodahaya suufiyada waxaan ku baalka naga tartay wuxuu yihi waxaan rabaa intayn dadku imaqlin in anugu ismaqla buuri qaacda iga baxaysa anugu inaan ismaqlaan <laughs> ah, hala kordhiyo codka fikirka la dheereeyo anu inaas maqlaan raba bu leeyahy waxaa weeye quwat lcibaara dhan wadaaduhu laa tadula cala alxaq cibaarada inay badan tahay ama aad dhawaaqdo inaad gar leedahay kuma tusto tartiib ayib xaqu qabowbu kugu deeqaa baailna qayla kugu geli maayo xaqu qabowbu kugu deeqaa baailna qayla kugu geli in laska cabshiyo lasdilo waa masalo kale <clears throat> wa amhaalihimaa wix lamid ah fargilgil iyo quursi iyo bashiiksi indhaha laga hadlo bishimaha laga hadlo faraha laga hadlo laishurufo sanka laga hadlo waxyaabahaas o dhan waa maxay waa dhaqan xumo fi lmunaadara ayib marka looma baahnayo waa safaaho iyo taysh iyo khifa ku jirta iyo istikfaaf bilakh almunaadir idan waxaa ka fogo gobanima la rabo dood gobanima leh ayib baa la doonaya amaalihim way fara badanta wax walbao dhaqan xumaa ah keenaya wey dhaqdhaqaaq badan hataa wadaaddaa diida mar haddii la doodayo si miisaan u fadhiiso dad far dhaqaajin gacanta ka hadal ama inaha afka ka hadal laakiin bodbo si wanaagsan u fadhiiso haybad xishmad bay wadaadu ku leeyihin laakiin ninku kula fadhi inaad lugta ku fisato marna qamiiskaaad ku xoqoto yani waxaaso dhan waa maxay waa dhaqan marna koofiyadda asaga adag dhigato mar muraadaha ku agsiibato war ruux binaadam a ah, ka hor fadhiye tartiib yani waxaa dhaqan xumad oo dhan baa laga hadlaya inaad ka fogaato waxay dadku ay qoonsadaan oo dhan ka fogow leannu ninka markuu dood ku jiro fartaa gaadha macalin xagaanjir lagama qabto maqli jirta doodu markay socoto ruuxa doodaya wax yar buu ka xanaaqo dhibsanaya leannu xaarad buu ku saaraya waa foolanay fool baa socota marka haddaad ku taabato brif dhan kale buu isu markaas ku taabanin wuxuu qoonsadaba ha samaynin waxna ha u cafinin hadalkiisa wixii ku jira shay ha cafin meel ku qoro qodob kaa ba hadaa saasaa tii saasaa tii qodobku waa inuu qoran ya hadhow kugu inkiri ayb hal er ha cafin laakiin ha ku xadgudbe wuxuu yidhi kula xisaabta wuxuu yihi wadaadku wuxuu kaloo ka fogaan can ilmunaadarati inuu la doodo maca ahli lmahaabati qolyaha laga haybaysto ima lcilmi aw ama ay waalid kuu yihiin ama aad qaraaba tihiin ama ay kaa dawan yihiin ruuxaad ka hebaysanayso ama sheekaad ixtiraamayso kale hala doodin bal waxaad noqonaysaa mustarshid su-aalo weydii ifsiishaad ku samee wixii kaaga caddada ka qaad hadhown iskaga tag lakin haddata oon la dood waxa laga yaabaa laba qodobba kugu imanaya adoo raba inaad xaqa caddayso iyo caamilkan ixtiraamkiisa daqdibu ku saaraya marka bogan maysid fikirkaadi iyo awooddaadi iyo indhahaada iyo mma boganaysid waxyaaba badan ood sheegi lahayd iyo alfaad badan isticmaali lahayd iyo qaab badan u andha cadayn lahayd waxaad oga cabsan sheekhaadi waa aabbaha waa waalid waa kan waa kan idan haiskugu dhawaana wey sidaa darteed nabig wuxuu laa yaqdi alqaadi wa huwa qadbaan qadaha maxaa looga jeeday in xugum ilaahay lagu caddeeyo juzi ah munaadara maxaa looga jeedaa in xugum lagu caddeeyo sharci ah ama aan sharci ahayn idan wax walbo ku garab marin kara xukunka cadayntiisi ama dhaawici kara waa in laga fogaado marka almunaadara maca ahli mahaaba iskaga fogo haybadaasi marka ama haybe ha noqoto waalidnimo ama ixtiraam iyo qadarin kale ama sheekhnimo iyo wal ixtiraam qadarinta kuwa u saaxiibka ka fogo ayib yani asal guud ay ka hadlaan wadaado ay waa inaadan la doodin muxuu ahaayey waxaa la shardiyaa labada ruux markay doo alistiwaau fi اlmni wالصixati wالsalaama asalkaasay farc ka tahay tan adab min aadaab اlmunadar waa maxay an yastawi almutanaadiran almutanaadirayn waxaa shardi ah almutanaadiran inay ku sinaadaan fi اlmni xagga nabadgelyada wasixati xagga nin baa xanuunsan oo qandhaa haysa ninna waa caafimaad qabaa oo indhihiisibaa fuul ah war maanta waan dhukubaysnahay marka hargabka iga jab isku kankeen maya dhib male waa iska masle shacee gal maxaad geli waad xabiibsanta waa xanuunsantahay laskuma dhawaado hadhow baa lagudhi wadaadkii meel baa la saaray marka ha u dhawaanin waa inay ku siman yihiin fi sixati wاlmni wاsalaama waxaa laga yaabaa inaan adugu marka aanu beled baan joognaa adugu beledkaa dawladda ka joogta iyo eh, dadka ka shaqeey eh, ku nool iyo shacabka joogaba wadaadkan ay taageersan yihiin aduguna haddaad maslada sideed u sheegto bangaani baa lagu geynaya ma ku simantahin amniga hawskugu dhawaan ah, ani idinki anaga ki ciddi saxa ilahi baa ogdhaho meelaha mujaamale intaan iskaga carar muxuu ihi qaxطaani waxdar munaadaratan bimajlisi khiifatin xataa tubadala khiifat biamaani tusaa maahan gabaygiis mise waan khalday weligaa iska ilaali bu waxdar munaadaratan bimajlisi khiifatin meel cabsi ka jirta ha ku doodin burse aduba marka dooda ka hesho yaba lagu dili karaaba oray baa tahay maxaa tidhi qabta dila maqa wahaabiyasaa lagu dilay kaw lagaga siiyey balaxa waa lagu dilay oo celwaaq baa lagu dilay goday baa lagu dilay inta anugu xusuusto beledweynaa lagu dilay wahaabiya way soo go'day marka meel lagaaga awood badan yaha ku doodin waxayna dhihi jiri wadaadihii hore laa tukhaasim man idaa qaala facal ma maqli jirteen waa sluub min usluub اmunaadara laa tukhaasim man idaa qaala facal maxaa yeele hebelo warka haddaa dayn wada iska ilaali war kir baan ku idhi waa ku dhamaatay marka nin aad hadduu waxadlo adna aad wax hadli karto isdifaaci karto fooda geli laakiin nin kaa awood badan as kugu dhawaa ayib hadii qofku cabsidaas wajeeda wax cadeeyo oo nafiisa ninka asagoo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa xerta boocbooce annagoo kalea iyo wixii la halmaala wuxuu wadaadkii reer koonfureed in allaha yuxibu almumin alqawiyu khayru min almumin adaciif wuxuu ihi muminka xooga badan uu ka khayr badan yahay muslimka boocboocabu buluqbuluq ah marka Eh, waxaan ka hadlaynaa muslim bulbuluq baan ka hadlay ninkii laakiin asaga waa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa mardaat illaah maadaama wuxuu waajib alamri bilmacruuf uu yahay wanahyi can ilmunkar ninkii dooda inuu meesha u dambaysa gaadha diyaar waxbana uusan reebanin haddii doonaba qalafa lagaga siiye xaq buu u leeyahay waxaan ka hadlaynaa sida caamka ah iyo nin cabsan haye oo warkiisa cadaysan waay inaad hadhow adaan dhihin waa la ifxaamiyey ama waa la ilzaamiyey ayib aduguna aad isku gelinba boolka baabka aad isku gelin almuhim waxay ujeedaan asal guud oo ah waa inay labada mutanaadirayn aw ilmutanaadiraan ay ku siman yihiin fi اlmni wالصixati wالsalaamati wa an yakuuna nadirayn halkaa un bay u noqonaysaa ayib marka amnigii salaamadii sixada waa dhacwo kara inuu khoof yimaado inuu yimaado khoofka bixishma aw bihayba aw biquwa aw bisulطa kala qaad ma laha waxaa kaloo ka mid a aadaabta wa anlaa yaxtasiba alkhasma khasmigiisa inuusan u malaynin ama ka soo qaadin ninka kula doodahay wanaadan ka soo qaadin xaqiira mid liita yahay miskiinkan waxba garanmaya ikan saacad baan kala tuurhaya marka waad fududaysatay kadibna wuu kugu biyo keeni wuxuu isticmaalayaa awoodiisa u dambaysa ila in laga awood biyuu dareemhaya waad fududaysatay oo waad yeelkadaysay kadibna wuu kugu biyo bay wadaadkii reemudug muxuu yii bala yaro isoo karay waxay dheheen ayaga allahooda waxay yidhahdeen kitaab weyn oo beenuu mari jiray waag hore kitaabkii weynaa ee furguriga ah qumanaa yuu mari jiray xoolo badan buusaa ku dhacay oo badan buu ku duudsiiyey waagii dambe kitaabtii yararkaa ah ee jeebka la gashan jiray bay itixaadka u kala qabteen isagoo dhaaranhay markuu maray waxay kadib gacanta baa girgirirtay neer baa ku dhacay iyo howlo kale wuxuu yihi kitaabo badan baad soo mari jirtay kii yaraa u dambeeyey wuxuu i balla yar waa isoo kara marka <laughs> almhim waxaa weeye ruuxaa fuudaysan alimaam ibnqayim wuxuu yidhi haddaad fiiriso garnuugta ama cawsha iyo eygu markay ordayaan cawsha iyo garnuugtaa isku orodna maha ayagaa dheereeya laakiin seebu eygu u qabtaa marka lagu diro eygu lagu warsa wuu qabtaa see u qabtaa waxay dheh wuxuu yidhi eygu wuxuu isticmaalaya awooddiisa u dambaysa or naftu iska bixinaya leanna waa waa mutaarid isaga caydhsanaya waa baacsanaya garnuugtu markay wax yar go'da waxay dhi bal fiiri wixii meeshuu soo gaaray baktiga ah way hakan hakashadaa asagu muxuu ku imanayaa xawli ku socdaa lugtaa yar ay qabatay adu aadan dareemin wayna ordaysaa aadan dareemin asagu wuxuu goynaya xawaari kolba marka mitr mitr mitr buu dhow marka dambe fiirida dhahday qabashada isku xigaysa hadday laakiin xawaaraha ku dhaqaaqda aysan soo jeedsan lahayn ay garnuug iyo cawl midna ma qabteen muhiimad maxaan oga jeedaa ha muxuu ahaayey nin aada wada doodaysaan ha fududaysan lama fududaysto wuxuu waa masalo asagana ha xaqirin xukumka iyo masaladaad ka niqaashina ha fududaysanin xaqeeda sii ayib sheekhu wuxuu yihi maqaan maraynaa meeqadii sagaalkii ma dhammaadeen inaad ka fogaato iijaaska iyo iطnaabka ko alfaada hariibka ah labo lafdiga mujmalka ah saddex inaad mudaakhala samayso qabla اlfahmi afar eh, inaad u bambaxdo waxaan faa'iide iyo maqsuud lahayn inaad qosalka ka dheeraato eh, rafcu sawti wixii la halmaala eh, munaadara maca ahli lmahaaba iyo inaada xaqiir ka soo qaadin ya macaantu ka tirinhaya almuhim labada hore ee laa ba'sa laa ba'sa kuma xisaabsano taa un ogaada aadaabtaas uu sheekhu inoo sheegay waxaa ka mida oo ayadna muhim in lagu daro xifdu almaquul xifdu almaquul wixii la yidhi inaad xifdido haddii la duubahayo cajl lagu duubahayna waa khayr haddaan cajl lagu duubayninna waa inaad aad ka samaysato tadkiro waraaq la baxdo xifdu اlmaquuli min jihati الsaa'ili wاlmucallil lannu hadha waxaa iman munaakaro waa laisku dafiri maba i maba dhihin baa lagu dhihi warkaas oo haddaad lahayde keen goormaan idhi ugu kala tag waxaa ka iman attaqwiil maa lam tuqal in laguu meeriyo oo lagu laguu tiri waxdaan dhihin marka si looga badbaado aliftiraac cala alkhasmi aw munaakara lima qiil looga badbaado waa xifdu lmaquul wixii la yidhi waa in la xifdiyo la diiwaan geliyo ama meel lagu qabto si hawsha looga badbaado waxaa kaloo adaabta kamida ah labada doodaysa waa inay isku dhigmaan xagga cilmiga hadda wadaad miskiin xoogu eh, junuubka soo laqbaysay afarta ruuce minhaajka laqbaystay aan kusii dooni wadaad usuule oo balaaqi oo mutabaxira oo mantiqi aan u heegno casr badan laga farxala waa wuxuu nagu dhacay anagoo eh, sagaashan sideetan iyo sagaalka in ama sideetan hadda taas uma xusuustee adu sagaashan ka hor hiiraan meel ahayd baa anagoo suufiye aho iswadana oo sagaal xera waxaan idhi waan la doodayna wahaabiyadan soo urortay ee sacuudigu lacagta siiya dolarka sagaal xero culmeed baa laisku keenay luqjilow baa lagu qabtay wadaad la odhan jiray sheekh maxamed sheekh maxamed yare miyuu ahaa sheekh maxamed garyare oo reer dhanaan ah oo hadda dhintay allah unaxariiste ama shahiiday oon kitaabba wadanin kitaab masxafa watay anaadir laba wiilla la socdaanba culimmadi aan ka soo ururinay ilaa luqgalaan ka keennay ilaa hiiraan isu soo ururinay oo soo degeliyey wadaadahanagi maalanba maalanba ka bixi waayeen wadaadka aayado iyo axaadiid iyo istidlaal wadaadahanagi wax ku dhacay baa ku dhacay lagu kala teg sheekh cbdillah bilbileti baa kamid a ah oon ka soo qoorinay muxua ka keennay luuq ka keennay mhm wuxuu dhi lukatib sagaalla wadaadon wadadno ragga aan lahayn waa nimanka xugmiye oo xalaaliyey culamaa اlbilaad wاlcibaad aan wadanay wadaad yar oo gar yar lahoo gaaban baa eber ka dhigay lagu kala teg wadaadii waagi dambe lagu dilay haloy waa qolyaha xmaarada meclada ku gowraceen allahu naxariist almuhim waxaa weeye waa in labada doodaysa xagga miisaanka iyo aqoontii awoodda cilmiga ay isu dhigmaan ama isu dhow yihiin si wixii iskugu dhigmaan takaafu loo helo warkaa waa tahay waa in anlaa yatajaadala ila nadiiraan nadiir iyo nadiir dhigaal iyo dhigaal hadii kale aafaa ka dhici aafaa ka dhici doodu labada ruuxoo doodaysa haday yihiin laba isu insaafayso xaqdoon ah xakam umay baahno haddii laakiin firaq doodahay ay tahay hawshuna hawlahan beryahan dhacoo kale ama la dhici jira ay tahay laabudda min xakamin nimaad istaqaanado macrifatiin ama aad dhib idiin dhexayni masale cilmiga ka niqaasho usluubkii mara dhib ma laha haadaa uu qabsama ninkana waa qabsama laakiin markay baashu ay tahay midmidi ku tahay laabudda min xakamin xakam waa in la helo muslimiintu markay dhaheen munaafiqiin ay ku dhaheen mufsidiin baa tihiin dhulka hafasaadinina waxay dhaheen inamaa naxnu muslixun waad wareersantihiin annagu waxbaan hagaajinaa wax ma bi'ino idan saailii mujiib bay hawshu noqotay weerar baa dhacay ilaahay baa xakam ka noqday alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yaclamun laabadda min xakamin walaakin laa yashcuruun waa in hawsha la gooyo idan haddii marka aan laisu insaafaynin ama aan laisu garsooraynin laabudda min xakamin haddii garsoor jiro idinku isku filan tihiinna khayr aadaabtay ka mid tahay laakiin ma aha dood walba in la helo shaqa badan iyo hadal isjiid iyo isugaroosho la-aan iyo iyo hadhow nin walba inuu xakam waa in la helo weliba qoraya nin walba neeftiisi iy wuxuu ku hadla qorayay doodii dhex iyo axmed xambal dhex martay muxuu ahaa axmed nabi du-aad iyo ninkii la odhan jiray cabdilcaziz ibnu yaxya almaki alimaam axmed ibn cabdiraxmaan aladrami doodihii oo dhan qudaad iyo umare iyo wulaadba xakam ka noqon jiray si loogu kala baxo hadhow lihadb waad khaldan tahay hadhow ninka u shiqaaq iyo muran iyo dhacdayn keeno waa inaad tiraado xakam ma arkaysa wuxuu samaynaya io qor asaga ah. hawsha aad sii wadato lagu kala baxo hawsha laakiin hadday noqoto waxaa maxay laba murantay waa masaa bay dheen soomaaliya laba murantay waa masa mar haddaad murantaan waa la kala tegi waad wey warkayaana kugu dana wuxuu ku yidhi hada gaayatu ma yuraadu fi hada albaab aayatu hunaa laysa calaa maqsuudiha calaa aahiriha aayatu maa yuraad ay lub o khulaasa buu ujeeda sheekhu wixii u dambeeyey me aadaabtu afartan iyo ka badan baa la gaadhsiiyaa culummadu waa tiriyaan dhowr toban bay ka dhigaan yani aadaabtu way badan tahay shay walba wax wanaajinay oo wax bi'inaynin min aadaabi almunaadara lagu tirin karaa laakiin huna wuxuu hada kani waxaa weye khulaasatu maa yuraadu fi baabka munaadara wixii loo baahnaa dhuxdiisii ama dhuuxiisii wey wa min allahi ilahay xaggiisana atawfiiqu waafajintu ka ahaata iyo walilhaamu xaq waafajinta wailhaam asawaab cafwan wailhaam sawaabka in laiswaafajiyo ama laisku ajijiyo waxaa muhiimo in la eh, ah maraaji mudan eh, faahfaahinta iyo adaabtu kutub badan baad ugu laaban kartaan ay kitaabo laga qoray munaadarada ka muraajaceeya kutubta laga qoray eh, jadalka usuuliga ka muraajaceeya kutubta ila qiimo badan eed ka muraajacin kartaan waxaa ka mid a ah alidaax liqawaaniin اlisطilaax alidaax liqawaaniin alisilaax liabi maxamed ibn aljawsi safxada afartan iyo labaad safxada afartan iyo labaad aadaab fiican buu ku sheegay waxaa ka mid a aljadal calى ariiqati اlfuqahaa aljadal calى ariiqati اlfuqahaa oo marka safxada asaguna laba boqol afartan iyo saddex laba boqol afartan iyo saddex libna caqiil libna caqiil waxaan weliba jeclaan lahaa inaad akridaan inta cashirku idinku cusub yahay ood muraajacaysan aadaabta iyo akhlaaqda iyo shuruuda uu u sheegay alimaam ibn xasm isaguna almunaadara muhim jiddan way baxiga fasal ka mida loo yaqaan ataqriib lixad lmani ataqriib lixad lmantiq ibn xasm safxada an boqol sideean iyo lix safxada han boqol sideetan waa muhim jiddan fasal dhan bu uguntay wadaadii caalamka soo maray nin la dood ahaana ma jirin intuu doodagalay nin gale ma jiro culima ka aqoon badan l waa laga yaabaa ayib laakiin munaadaraadkii iyo dooduhu galay ibnu xasm haddii la qoro mujaladaad bay noqonayaan mujaladaad waaba la waahada qaybo waa la gubay ayib marka wixii soo maray waa rajul yukbir can mxuu ahaay khibratin mumaarasatin طawiila ayib ninka wax sheeganaya ama wax la sheegay sheegay ninka hawl uu soo maray ka waramay ay kala duwan yihiin walaysat thakla kalmustajara baa la yihahdaa islaan lasoo kiraysta iyo mid gablanto rt carruurteeda dhammaadeen u oohayaan islaan la yahda cod malen laba boqoloo doora bal ii ooyey ishan ilmada duub iyo islaan qaracasan oo ubadkeeda dhaafay isku oohin ma ah walaysat thakla kalmustajara marka kitaabkaas waa min culumada ka hashay ninka ida hadal fiican wey goormaa hawshu dhammaan goormaad gar yeelan maxaad iska ilaalin maxaa aad bu u sharxay waqti buna ku bixiy lafdi weliba sariix masaa'ilku baraarujiye u boga waxaa ka mid a ah. wuxuu yihi dooda helideedu dooda helideedu waa in xaqu cadaado mooyeene in khasmigu waxba sheegi waayo ma aha bur iska ilaali wlfalju falju waa alhalaba wlfalju fi اlmunaadarati huwa ظuhuur اlburhaani اlxaqiiqiyi faqad walaysa inqiطaacu اlkhasmi falja doodu xaqa i garta waxaa helay ninkii xaqa cadeeyey adilana keena kuna habsaday fi xaqiiqati اlamr ee inaan dood iyo fadhi anugu indha cadeeyo intii garta laga helay an waba dhaqaajin waaya taasi ma aha buui gar la helay ma xaqiiqa ahaan maxaa yeelay wuxuu ihi faqad yanqaicu khasmiga inuu habsoomaan laga yaabaa jahlan aw khawfan aw lishugli baalin wa kulu dalika laysa qaطcan lilxaqi in kana biyadihi imise qabsato wadaado culmo ahaa alimaam abuxasan alabyaari shaarix اlburhan fi usul fiqh اljawayni wuxuu ahaa nin usuuli ah oo faqiiha weliba munaadir ah caan baxay buu ahaa masr buu waa yimid asagoo socotaa aamidi oo isaguna musiibo kale ahaa ayaa ishkaalaad fi lmantiq iyo kalaam weydiiyey markaasuu ka jawaabi waayey as'iladii qayba kamid ah, sidii la rabay abyaari ogama jawaab qaraafo wuxuu waxaa laga yaabaa abyaari wuxuu ahaa nin hawlaha u fuudahay buu ahaaye safarna waa socodona wuu ahaa aamidina muusan aqoonin wuxuu dhihi doono wadaadkaa hawsha weydiiy way ku istaagtay inuu dhihi doono muusan filaynin nin culumo iska socdo oo masale la isweydiiyey qad aniga qaraafi a ka jawaabay iga dhegeysa waaad weydiisay abyaari marka waxaa weeye ruuxu khowf baa wax dhaafin kara shuqlu baal baa dhaafin kara xisaabo kale inuu iska yeelkadaysto oo waa hebele shi inta kale isagaa fahm alitikaal calaa fahmi saa'il baa maro lagu tagaa wadaadaha qaarkood ishaaray ku jawaabahayaan axmed baa laa arju iska dhi ardada wax weydiinaysa way yaqaanaan arju iyo laa yanbaqi meeluhu axmed isticmaalo xugun bay ka qadanayaan laakiin saa'ilka qariibka ah inuusan fahmin baa laga yaaba hawshaasi waa muhiim haddii goob lagu dooday xoogow guuli kaa raacdo ha u qaadanin he inaad xaqeedu ku habsatay waad is ogtahay fii xaqiiqat alamri inaad gar leedahay in kale bayl insaanu calaa nafsihi basiira walaw alqa macaadiira qodob kale uu baraajo waxaa ka mid a ah, wuxuu ihi walaysat shahaadatu alxaadiriina bilhalabati liaxadihima shay-an dhegaystayaasha hadday maanta hebel waa la jexjeco meel baa la saaray garti hebel bay raacday gar kuma dhamaato xaqna ma aha bur iska ilaali waxaa laga yaabaa in wadaadkan kula doodahaya xertiisa ay batay inta meesha fadhida waxaa laga yaabaa qaybta asagoo kufirka kaliya daa'ifadiis inay yihiin waxaa laga yaabaa caamo sheekhan iskaga nacamlaysa inay yes boos ah oo yes oo muxuaha koolba kusa iska yihiin marka adugu ha ku khaldanin buuri id qad yakuunuuna muwaafiqiina fii ra'yihim lira'yi aladii shahiduu lahu fasabiiluhum wa sabiiluhu wاlinsaafu fi الnaasi qaliil waqad yakunuuna غayra mukhlisiin lima yaquuluuna walaa fuhamaaa lima yasmacuun wahada kaiiru jiddan buuri caamadu waxbooda ma fahantay bu culum waxay isku haysta ma fahmi karto xubinka goormo warka badan iyo hadda dad qolyo takfiir isgashaan oo soddon aayadood saa usii daayaan aduguna dhowr xadiid iyo xoog xuja isku adis waa wadaadku maanta waxba musahaynin niman kale ma arkaysay boqol aayadood bay isdaba dhigeen lagu kala tegba doodii kaaba qaatay marka caamo iyo dad dhegaystayaala ah iyo qolyuu wadaadku asagu riyeysan jira horaan soo jabsado beerka kala baxa iyo qolyaha wax laguma qiimeeyo xaqaa'iqda iyo adilada wax lagu qiimeeya kitaabkaasi aad buu qiimada hala akriyo inahaas waa inay ii muuqatay adaa bilahi towfiiq ilahi subxaana wa tacaala mualifka kitaabka iskale abilkhayr cisaamudiin ilaahi subxaana wa tacaala u naxariisto jannadiina muxaa ka waraabiyo dambigiisana ha ku dhaafo annaguna insha allahu tacala wixi aan akhrinay wanaaga khayr aan oga jirna allah idinku anfaco wixii aan ku khaldamay ama aan ku sakatay allah ii dhaaf idinkuna allah idinkuma aafeeyo hada wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum raxmat ullah barakaatu xayaakum allah